aan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatli nada waxaan soo garnay maalayansarifka baabun hadaa midkaanu baabun waa baab mawaanicu sarfi lismi isimka sarfigiisa kuwa diida tiscatun sagaal weeye baabun hadaa midkaanu baabun waa baab mawaanicu sarfilismi isimka sarfigiisa sarfigu waa tanwiinta isimka tanwiintiisa mid ka diidaa tiscatun sagaal weeye mawaanicu sarfilismi isimka tanwiintiisa kuwa diida dheh kuwa diida mawaanicu sarfilismi isimka tanwiintiisa kuwa diida tiscatun sagaal weeye yajmacuhaa sagaalkii waxaa jamcinaa wasnu lmurakabi xujmatun tacriifuhaa cadnu wasfuljamci sitaniitha wasni waa wasnu ficilkii almurakabi waa tarkiibkii cujmatun waa cajaminimadii tacriifuhaa waa calamnimadii cadlun waa cadligii wasfu waa wasfigii aljamci waa siiqatu minta aljumuuci zid waa siat alfunuunkii taniihna waa taniih bilf iyo bita iyo macnawigi taniih oo dhan miaaladii haddana sida beytka u miaalina sidaas ay beydka ugu kala horeeyaan wasnu ficla u horeeya murakabaa ku xiga cajumaa ku xigta calabnimaa ku xigta cadliyaa ku xiga wasfiyaa ku xiga jamacaa ku xiga siyaat alfunuuna ku xiga taniita u dambeya siduu u miaala waa kana ka axmede oo kale iyo waxmara axmed wasnulficil iyo calabnimaa ku kulmeen axmarna wasnulficil iyo wasfiyaa ku kulmeen murakabtoo kuma xigin wa baclabaka baclabaka calamnimo iyo tarkiib aad ku kulmeen xujmaa ku xigtay wa ibraahima ibraahim calamnimo iyo cajamnimo aad ku kulmeen labadaas calamnimadii waa taasa wa cumara cadlu soo maahan cadligii iyo calamnimadii aad ku kulmeen wa ukhara wasfigii weeye iyo waxaa ku kulmeen cadligii wasfi iyo cadliga ku kulmeen ukhar oo waxaa laga keenay al ukra a laga keenay al ukra wawxaada wamawxada wey ilaa arbacati inti laga gaaro macnaha cadadka alabadaas ah, waxa weeyaan cadliga oo oo gala cadad oo cadadka gala alabada ah, labada ku yimaadaa fucaal iyo mafcal ah, fucaal mafcal fucaal mafcal midka oo waxa weeyaan gala aclaamtana fucal uu ku yimaadaa sida cumar oo kaleeto fucal markaas wuxuu ku yidhi wa uxaada wa mawxada ilaa arbacatin intii laga gaaro uxaada mawxada hunaa mathna hulaatha mathlatha rubaaca marbaca ilaa arbacatin intii laga gaaro ku xigay jamc wa masaajida masjidyaal iyo wa danaaniira dinaariyaal masaajida wasiiqatu min taljumuc oo mafaacila ah wasiiqatu min taljumuc oo mafaaciila ah. zid siyaatu alfununkeed wa salmaana waa siyaat alif nuun oo maca alcalam ahaaday wa sakraana waa siyaat alif nuun maca alwasfi ahaaday taaniidka u dambeeyey kulli waa kana taaniidkii qaybihiisa wa faatimata wa dalxata wa zaynaba saddexdaas wuxuu keenay taaniidkii oo kayrulalifka ahaa taaniid biqayri alif uu saddexdaas u keenay oo faatima waxaa iskula jira taaniid macnawi ah iyo iyo iyo waxa wey taaniid zaynabna waa taniifkii macnawiga ahaa waa taniif ma dalxatana waa taniif bilafdi lafdiga kaliyu taniifkaya wa salma iyo wa saxraana waa alifu taniif salma waa alif taniif maqsuura saxraana waa alif taniif mamduda misaaladiina saas u dhameeyey isagoo beytka la raaca hadhowna saas u sharxa saas ula sha beytkaas haddana mar kale la raaca sharxa aladii jamaca laa nadiira wax lamida lahu jamca uusan ugu sugnaan fi laxaadi mufradyaalka kullun mid kastoo minhumaa labadaas ka mida yastafiru waa la gooni noqonaa bilmanci diididda sarfiga la diido alifu ta'niih iyo siiqatu muntaljamac mid walbaana sarfiga keligiisu maciya uma baahna cillo kaloo lagu kabo uma baahna fa alifu taniih alifu taniih iyo waljamcu jamca aladii jamca laa nadiira wax lamida lahu uusan u sugnaan fi laxaadi mufradyaalka ugu sugnaan kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid a yastahiru waa la gooni noqdaa bilmanci dididda waalbawaaqi inta hartay laabudda waa laga maarmaan min min mujaamacati kulli cilatin cilo kasta la kulmideed ciladoo minhunna bawaaqida ka mid a lisifati sifa inay la kulanto aw ilcalamiyati ay la kulanto cilooyinka kale cilo kasta waxay u baahanta ama calamnimo ama sifa inay la jirto siiqatu muntahaljumuc iyo taaniif bilifna uma baahna wuxuu haddana raba inuu kuu sheego cilooyinka gobolka kami gobol ka mid ah waxaa caynoodaya calamnimada cilooyinka gobol ka midana ama calamnimo ama sifo mid ha wa waa wa tatacayanu lcalaniyatu way caynoodeen maca tarkiibi tarkiibka la jirkiisa tarkiib maca sifo ma dhihi karti tarkiib masji ah waxaa sarfiga la manci kara calamnimo kaliya ee sifa lama manci karto wa taniihi ta'niih bikayr alif wa taniis biqayri alif oo dhanna calamnimaa laga maarmaan ee taniis biqayri alif ah iyo sifo isimka mama kama manci karaan hadda fiiri muslimatun aada leeda qaaimatun qaaimatun sow taniis biqayri alifka kuma jiro sifana waa ku jirta waa qaaima waxba kama manci karaan waxba kama manci karaan taniis biqayri alif ah calamnima waa inala jiro waalcujmati wamaca alcujmati cajaminimada cajaminimada markay sarfi mancaydo waa in calamnima la jirto ee sifa la jirta ma dhigi kartid maba la shaqaydaba wa shardu lcujbati cajaminimada shardigeeda calamiyatun calamnimo weeye filcajamiyati cajamiga dhexdiisa ay calam ku aheed isimka cajaminimadu markay sarfi ka mancee waxaa shardi ah inuu cajamiga dhexdiisa calamnimo ku ahaa jiray ee ayaga hadduu ismu jinsi u ahaa anaguna aan calamnimo u isticmaalno sarfiga ma manci karo ma manci karo waxaa la rabaa cajamigu inay calamnimo u isticmaali jireen waa shardi shardi labaad wa ziyaadatun iyo dheeraad calaa alaaati saddex xaraf uu ka siyaado saddex xaraf inuu ka badan yahina waa shar hadduusan saddex xaraf ka badnayn xarafka dhexena uusan ka xarakaysnayn sida nuuxun iyo luudun munsarifu iska noqonaa isagoo carabnimo iyo cajamnimo ku jirta weliba wa sifati wa shardu sifati sifada shardigeeda marka ay sarfiga wax ka mancinaydo asaalatuhaa waa asalnimadeeda ciladu wa in asal markii horeba waa in sifa loo isticmaali jiray ee marka hore ismu jinsigu iska ahaa sida safwaan waa dhagax sisib ah markaase kadib qof qalbi qalalan a loo isticmaalay safwaanu mid qalbi qalafsan ah, wuxuu iska noqonaa munsarif safwaanun aada leedahay waana carab fiiri ah, ama waxaad tihi qalbun waxaad ka dhigtay sifo iyo ziyat alfunun safwaanun qalbi qalalan iska dhig qalbun safwaanun sifo iyo ziyat alfunuun waa ku jiraan hadana waa munsarif qalbun qalbi qalbigaasoo safwaanun oo qalifsan oo qalalan waa munsarif waxaana iskula jirta siyaatu alfunuun iyo sif maxaa munsarif ka dhigay sifanimadan asal u ahayn oo safwaan marka hor ismu jinsiuska ah dhagax sibu ahaa kadibaa loo adeegsa loo isticmaalay macnaha sifanimadaho qaasiga ah kadibaa loo isticmaalay wa sifati wa shardu sifati sifada shardigeeda asaalatu asalnimadeeda wey iyo wa cadamu qabuuliha inaysan aqbalin atta hadday sifadu asal tahay laakin muanaf markii laga dhigayo ta aqbalaydo sarfi ma manci karto armalaad armalun nin garooba oo guur hore soo maray armalun waa iska sarfine hada fiili waana sifo ha armal garoobnimadu waa sifo armalun nin garooba dhe oo guur hore soo maray waa iska sifan maxaa dhacay oo loo sarfina armalun loo leey ilaa sifa ku jirta wasmuficilna waa ku jira waa afcale waxaa sifada iyo ficilka sifadan wax tarin maanta sababtoo ah gabar markii laga dhigo armalatun gabar garoobha laleeyahy ta aan la gelina shardina waxaa sifadu markay sarfiga manci karto muanafkeeda waa inaan ta ugeli karin ah. sidaa mithaal fiiri sakraanu nin marqaansan oo malansarif maxaa maansarif ka dhigay ee sifadan sakraanka horta asal waata ko tan kaleetana muanaf ma galo muana muanafkeeda ta uma gasho muanafkeeda ta uma gasho oo waxaa leedahay sakraa gabar maqaansan ee sakraanatu dhihi maydid ah, sakraa gabar maqaansan leedahay dhihi maydid sakraanatu mar haddii mu-anafkiisa ta u gasho mudakarkiisana sarfi ma manci karo hamana sifada waxaa la rabaa inaan ta ugeli karin oo mu marka laga dhiga aan ta ugeli sidaas sidaasaa shardiya axmar ah, nin gaduudan dhe maxaa yeelay ma gasho taw xamraa-u gabar gaduudan alaleeya ma gelaydo taw mar haddii waxa weye sifada muanafkeeda ta u gelaydo maalansarif ma noqonayo isimkaas wa sifati wa shardu sifati asaalatu asalnimadeeda weeye ko waa shardi inay asal tahay waxa baxay hadday xaadisa tahay sida safwan oo kaleeto iyo curyaan safwan oo kaleeto safwan oo kaleeto iyo arnab oo kale waa shardi iyo wacadamu qabuuliha inaysan aqbalin ata ta-u taniisna inaysan sifadu aqbalin hadday taa-u taniis aqbalaydo oo muanas markii laga dhiga ta la gelinayana sarfi ma manci karto fa curyaanun curyaanun wa armalun nin garaab ah wa safwaanu qalbi qalalan wa arnabun nin dulaysan safwaankaas iyo arnabkaasoo bimacnaa qaasim iyo wadaliilin ahaadeen munsarifatun waa mid sarfoomayda madkuuraadaas kulligood sarfoomaya maxaa yeele fiili curyaanun hadda sifa waa ku jirta oo waa jiis oo waa curyaan siyaatu alfonuna waa ku jira laakiin sifadiian shaqaynayn sababtu waa maxe muanadkeedaa ta ugashaa curyaanatun alaleey gabar curyaanada muanadkeedaa ta ugaleeda armalun nin garoob waa munsarifsi waa la tanwiinay maxaa loo tanwiinina ilaa afcal waana waslulficil waana sifa ku jirta sifadan muanadkeedaa ta ugashaa armalatun alera gabar garoob wa safwanun siyaatu alfonuna waa ku jiraa sifana waa ku jirta waana munsarif maxaa munsarif ka dhigay haddee safwaanu sifadiisa aanba asal ahaynba awel wuxuu ahaa dhagax sisir ah kadib waxaa loo isticmaalay qalbun safwaanun qalbi qalalan wa arnabun fiiri arnabun hadda waa afcal waawsan ficil sifana waa ku jirta waa daliil mid dulaysan waana munsarif maxaa dhacay sifadaanan asal ahayn arnab bakayl waa ismu jinsi iska ah bakayle bahal iyo xayawaan yaro duurka jooga dhago weyn iska ah Ah, arnabun kadibaa waxaa loo isticmaalay bimacnaa daliil mid dulaysa saasaa loo istima marka sifanimadiisa caaridaho gadaal ka soo dirday wuxuu ku yidhi safwaanka iyo carabkaasoo bimacnaa qaasim qalbi qalalan iyo wadalini mid dulaysan ahaadeen munsarifatun kelimaadkaas waa midii sarfoomayda wayajuusu waxaa ku banaan fi naxwi hinda wejane laba wejaa ku banaan asarfu wacadamu labadaasaa ku banaan hinda wuxuu ula jeedaa waa ta'niiska macnawiga ah afar shardi hadii laga waayo saddex xaraf kama badno dhexda kama xarakaysno cajami ma aha manquul min almudakar ma ahan khalaas sad afartaa shardi hadday weydo taniiska oo macnawigaa ah, yajuusu fiihi sarfu wacadamu labadu waa ku banaanya labada waa ku banaanya wadaalikaasu multamisu waa mid ku dheehan bikhilaafi zaynaba zaynaba khilaafkeeda zaynaba waa taniis macnawiya laakin sarfigeedu waa waajib mala sarfinimadeedu waa waajib maalinsaarfnimadoodu waa waajib sababtoo ah saddex xarafay ka badanta ah, marka hinda iyo zaynab saasay u kala duwan yihin zaynab saddex xarafay ka badnaata maalinsaarfnimadoodu waa waajib sarfi kuma banaana iyo wa saqara saqara saqarana maalinsaarfnimadodu waa waajib sarfi kuma banaan xale xarafka dhexay ka xarakaysanta balka balka saddex xaraf weeye laakiin haddana malaysanimadoodu waa waajib maxaa yeelay waa cajami waxaa la mid a ah zayda gabar zayda loo baxshay waa manquulu min almudakari ila almuanaf ayadana mana sunadu waa waajib afartaa shardi markay weydo wey wuxuu ku yidhi waa baabu xadaami xadaami baabkeedu ka cumara iyuu lamid yahay cinda tamiim baabkii baabulxadaami oo kitaabka awelkiisa aan kusoo marnay reer tamiim waxay qabaan way ku kala jabeen qaar ka mid ah waxay qabaan waa la kala qaadaa in ra' lagu qatimiyo inaan lagu qatimin haddaan ra' lagu qatimin waa maalynsari maalynsari wey xadaami qadaami ah, waa maalynsari cumaray lamid tahay waxay ula jeedaan waxay ula mid tahay cumar xaa ku jiray calam iyo cadli soo maahan tana sidoo kale xadaami waxaa ku jirta cadli iyo calamnimo waa calamo waa gabar magaceed cadliyaa ku jira oo waxaa laga keenay faacila ah, faacila laga keenay markaasuu yidhi waa baabu ka cumara weeye cinda tamiimin wa goorma in lam yuqtam haddaan lagu qatimin biraacin ra ka safaari oo kale weeye haddii ra lagu qatimo waa mabnin calkas wa amsi amsina ka cumara cumara uu lamid yahy asna ah, cumar ayuu lamid yahay limucayanin xaal uu u sugnaaday maalin gaara amsigu amsigu haddaad ula jeedo maalinkan aad joogto maalinkii ka horreeyey ulama jeedid maalin horoo tegay maalinkan hadda aad ku dhex nooshahay maalinkii ka horreeyay haddaad ula jeedo oh. way kala qaadayan tanwiintu waxay leeyihiin ma rafcu joogaa mase meel kale xaalatu rafc hadduu joogo waa ism muxrab malansarif wuxuu la mid yahay cumar cumar wuxuu kala mid yahay cadli iyo calamnimo cadliga halkaa laga keena al amsi a laga keena alaa ku jiri jirtay oh, cadligaa ku jira calamna waayaho maalinkan aad joogto maanta ka horreyday waa marka cumar lamid yahay waxaa loola jeeda calam iyo cadliga ku jira saasaa loola jeeda saasaa loola jeeda wa amsi amsi limucayanin xaal u sugnaaday ka cumara oo kale weeye waa goorma in kaana marfuucan waa haduuya xaalatu nasbi waa lajeed waxa wey waa mabniin calkaswi saasay le wa bacduhum tamiminta gobol ka midana lam yashtarid ma shardin fiihimaa amsi iyo xadaami shay-an waxba ma shardin wuxuu leeyahay xow lama shardiyo mar walba waa maalansarif qaaraba sidaas le wa saxaru saxaru kaacomaara oo la mid yahay cinda jamiicil carabi carab dhammaantood agtooda carab oo dhan waxay qabaan saxara haddii laba shardi laga helo khalaas waxaa ku jira carabnimo iyo cadli ko maalin mucayanan waa inuu darf makaan yahay maalin waa inuu darfu zamaan yahay maalin mucayanana waa inuu yahy waxaan rabaa habeen mucayan habeen mucayana saxarkiisu waa inuu yidhi waana inuu darfu zamaanya khalaas wuxuu la mid yahay cumaro cadli aa ku jira iyo calabnimo horta habeen mucayanu ku dhaco waa calab cadlina waa ku jira asaxra laga keeno alla laga keeno asaxr a laga keeno wa saxaru saxaru kauma ka cumara ayuu la mid yahay cinda jamiicilcarabi kula mid yahay waa goorma in kaana hadduu yahay darfan darfu zamaan darfu zamaankoo mucayanan habeen gaar ah. habeen gaara waa inuu usugnaaday alaslu asalka filismi isimka u asala isimka almucrabi ee la ecraabo bilxarakaati xarakaadka la ecraabo asarfu waa sarf isimka xarakaadka la isim asaga xaraf la ecraabo asaga waa iska weligiis asal fara ma kale weligiis waa mucrab wixii xaraf la ecraabo laakiin isimka xaraka la ecraabo asal waxa u ah inuu munsarif yahay alaslu asalka fi lismi isimka isimka almucrabi ee la raabo bilxarakaati xarakaadka asarf wa sarf saas darteeda malansarifka cilaa keenta waa shibhuhu alficl waa inuu ficil shabahaa markaasu malansarif noqonaa isimku laakiin isimku hadduu munsarif yahay cilada keenta in laisweydiima maxaa waaba asalba waaba asal wa inamaa wax kale maaha yaqruju waa ka baxaa isimku can dalika alasli asalkaas idaa wujida marka laga helo fiihi isimka dhexdiisa cilataane laba cilo labadaas ciloo min cilalin cilooyin ka a ah cilooyinkoo tiscin sagaal tarjicu ixdaahuma ilaa lafdiga walukhra ila macna taasaa shardi ah waa in labada cidla midna lafdiga u laabato midna macna ee laba cilo ama saddex lafdiga u wada laabaya hadday yihiin sarfiga ma manci karaan saddex cilaa gasha ama laba cilo oo lafdiga u wada laabanayaan sarfi ma manci karaan sarfi ma manci karaan sarfi ma manci karaan sarfi ma manci karaan soo ma jeedin waxaa la rabaa in midna lafdigu laabato midna macna ow amase waaxidatun hal mid haddii laga helo waaxidadoo minhaa cilooyinka ka mid a waaxidadoo taquumu istaagayda maqaamuhumaa labada cillo booskooda waqad jamaca wuu jamciyey al cilala cilooyinka cilooyinka a tisca sagaalkaa fii beytin beyduu ku jamciyey beydka waaxidin keligiisa man qofkii qaala yidhi ijmac wasin caadilan anif bimacrifa rakib wasid xujmatan falwasfu qad kamula ha sagaalkii sagaalkii wey whada lbeytu beytkan axsanu asagaa ka wanaag badan min albeyti beytki aladi beytki ahbatu aan ku sugay fi lmuqadimati matniga beytki aan matniga ku shugay beytkana ka fiican wa huwa wa huwa beytkan waa beytkan wa huwa beytkanu libni naxaasin uu sugnaaday naxaas bifatxi nuun ibnu naxaasa iska leh ee naxaasa isku dhihin libni naxaasin waqad mahaltuhaa cilooyinka anugu waa mihaaliyu ku yidhi fi lmuqadimati matnigaan ku miaaliyey calaa tartiibi tartiibka korkiisaanu ku miaaliyey siduu beytka ay ugu kala horreeyeen aan u miaaliyey wahaa ana aniga ashraxu kii sharxayaan ahay haa cilooyinka calaa hada tartiibi tartiibkaas oo beytka hore sidii aan awal u kala miaali u kala hormariyey sidii u sharxa fa aquulu waxaan leeyahay alcilatu cilada cilada alula ee horeyda wasnu lficli weeye وxaqiiqatu xaqiiqatu wasn اlficli wasnulficilka xaqiiqadiisa an yakuuna alismu kownulsmi isimka ahaanshadiisa wey calaa wasni wasni korkiis uu ahaado wasnigoo khaasin ku gaar ah bilficli ficilnimada ku gaar ah wasni ficilku ku yimaadoon isim ku imaan wa inuu yii ficilka ku gaar an yakuuna alismu isimkii waa inuu ahaado calaa wasni wasni korkiis wasninkoo khaasin ku gaara ah bilficli ficilka ow yakuuna waa inuu ahaado isimkii fii awalih ow yakuuna waa inuu ku sugnaado fii awali isimka awalkiisa ziyaadatu ziyaadat lficli ficilka siyaadadiisa walxaalna ay siyaadadu ku sugnaato huwa isimku musaawin mid la siman uu yahay lahu ficilka fii wasni wasinkiisa wasnulficil laba shayu mid ku yimaadaa midda koobaad waxay tahay isimkanu inuu ku yimaado wasni ficilkaba u gaara oon isimba ku imaan waa ko talabaadna waxay tahay inuu ku yimaado wasni ka dhexeeya asmaada afcaasha awalkana ay uga jirto xurufulanaytu ah. labadaasuu ku yimaado wasnulficil tan koobaad waxay tahay wuxuu ku yimid wasni afcaasha u khaas a isim ku yimid malaysarif noqona wax kale uma baahno talabaad wasni wuxuu ku yimid asmaada afcaasha ka dhexeeya markaas intaas kaliyu kuma filna shar waa in arrin kale la socoto oo ah awalka inay uga jirto xuruufulaneito ah, afarta xarfinati mid kamid ah oo inuu ku bilowda wasinku mar hadduu ka dhexey asmaada afcaash alcilatu cilada alula ee horayda wasnu lficli weeye wa xaqiiqatu wasnulficli xaqiiqadiisa an yakuuna alismu kownlismi ismka ahaanshadiisa wey calaa wasni wasni korkiis uu ku sugnaado wasnigoo khaasin ku gaara bilficli ficilka aw yakuna ama waa inay ku sugnaato fii awalihi isimka awalkiisa ziyaadatu lficli ficilka ziyaadadiisii oo xarfu anayta loola jeeda waa inay awalka uga jirto walxaalna ay siyaadadu ku sugnaato huwa isimkuna musaawin mid la siman uu yahay low ficilka fii wasni wasankiisa kula siman wasankana waa ka dhexeeya falawalu midka horeeya oo ah isim ku yimid wasni afcaasha u gaar ah ka an tusamiya rajulan waa inaad nin ku magacaabto qatala facala wey bitashdidi alaqi ow duriba inaad ku magacaawdo iyo wanaxwahu wixii lamida ah, iyo wanaxwahu wixii lamida qatala duriba marka facala iyo fucila labadaba afcaashaas kale asmaada kuma timaado min abniyati ma ficil wasniyaalkiisa xaalo ay ka yihiin lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisi ah. o naxwa wixii lamida min abniyati ma naxwida ka xale naxwida min abniyati ma ficil owsaantiis xaalu naxwigaas ka mid yahay lam yusama aan la magacaabin faacilu faacilkiisa aw indalaqa aad ku magacawday nin ninaad waxaad u bixida indalaqa iyo wanaxwi wixii lamid ah min alafcaali xaale uu ka mid yahay ah, min alafcaali ah, indalaqa iyo naxwi labadaba laga xalayna min alafcaali afcaashi xaalay ka mid yihiin indalaqa iyo naxwigeedu indalaqa iyo naxwigeedu iswataa laga xalayna tan hore laftirkeedu waxa wey min abniyat waxaa laga xalaynaa duriba iyo naxwi labadooda iswa labada waa laga xalayna labada waa laga xalayna ow amase in dalaqa aad nin ku magacawday iyo wanaxwi wixii lamid a ah. in dalaqa istakraja oh, aad ku magacawday iyo wanaxwi wixii lamida ah sida istakraja oo kale min alafcaal afcaasha xaalay ka mid yihiin afcaasha almaadiyati maadiga ah afcaasha almabdu'ati lagu bilowday bihamsati lwasl faina haadihi lwsaana wsaantan awsaantan oo ah qatala facala wey facala fucila infacala afcaashaasoo dhan faina haadihi lwsaana awsaantaas kullahaa dhammaanteed khaasatu waa mid ku gaara bilficli ficilka marka maadaama ay afcaasha gaar ku ahayd isimkii ku yimaadaa ficilun shabahay waa malaysan wax kale uma baahno tii labaad oo waysun ficilku noqon jiray waa wasni ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha awelkan xarfu anayta uga jiro waa kanaan wathani mid kalena waa mithlu axmada oo kale weeye wayaziida oo kale weeye wayashkura oo kale weeye wa taqliba oo kale weeye wa narjisa oo kale weeye calaman aclaaman xaalayihiin calamyaal dada calam looga dhigo alcilatu cilada cilada athaniyatu ee labayda atarkiib waa tarkiib tarkiib waxaa loola jeedaa tarkiibka masjigaha ah. bis inti tarkiib kale loolama jeedo taasuu rabaa inuu kuu sharxo wuxuu ku yidhi wal ah, tarkiibkii masjigaha ah oo weyhi lagu khatimina loola jeeda tarkiib waxaa loola jeedaa tarkiibkii masjigaha ah oo weyhina weliba aan lagu khatimin kaasa loola jeeda walayse almuraadu kan loola jeeda bi tarkiib tarkiib alidaafati horta ma aha ha tarkiib alidaafo maahan idaafa iyadaaba sarfi keentaba malaysaribo ma keeni karta marka tarkiibki oo idaafiga ah maaha wadalika mithaalkii kamri alqays oo kale wey kaas maaha maxaa yeele lianna alidaafata idaafadu taqtadii waxay keentaa alinjiraara jermid bilkasrati kasra lagu jermo oo isimka maalayansarifka haba marka la idaafeeyo kasra lagu jaraaba falaa takuunu idaafa ma noqon karto muqtadiyatan mid keeneeda liljari hoos dhig bilfatxati wax lagu jero maadaama ayadu ay sarfi keento maalayansarifnimo ma keeni karto marka tarkiibka la sheegaya tarkiib idaafi horta maan xagga dhig walaa tarkiib snaadi walayse muraadu bi tarkiib snaadi walaa tarkiib snaadi walayse lmuraadu ka loola jeeda bi tarkiib maahan tarkiib isnaadi wadalika mihaalkii kashaada qarnahaa labadeedii gees ah ciroobeen oo kale weeye iyo wa ta'abada sharan balaayu shukfasha gashada fa inahu tarkiibka isnaadiga min baab lmaxkii wey asaga waaba lagu qadaray exraabka exraabka waaba lagu qadaraaba asaga min baab lmaxkii wey exraabka waa lagu qadaraaba min baab maxkiy wey walaa tarkiiba walayse lmuraadu maahan atarkiib almasjiya tarkiibkii masjiga ahaa tarkiibkii almaktuuma ee lagu katimay biweyhi wadalikaasuna milu siiba weyhi iyo wacamra weyhi oo kale weeye linahu liana almaktuuma biweyhi kan weyhi lagu katimay min baabi lmabniy asagu mabniguba ka mid ya sarfi imalay sarfna mucraba looga hadlaaba ism mucraba baabkiisa looga hadlaa waa sarfu sarfigayo wacadamu sarfi la-aanta inamaa wax kale maahan yuqaalaani waxaa looga hadlaa fi lmucrabi mucrab wa inamaa wax kale maaha almuraadu kan loola jeedo tarkiib atarkiibu waa tarkiibkii tarkiibka almasyiyu ee dheehidda loo nisbeeyey alladii tarkiibkaasoo lam yuqtam aan lagu qatimin biweyh wadalika mithaalkeena ka baclada ka oo kale wey oo bacla iyo baka ah, inta la isku daraa hal magaalo magac looga dhigo waxaad ramowta oo kale way xadara iyo mowt a inta isku daraa hal magaalo magac looga dhiga waa macdii kariba oo kale weeye macdii kariba macdii kariba oo kale weeye macdi iyo kariba a isku daray macdi iyo kariba a isku daray macdi iyo kariba ah, marka kuwaasaa loo jeeda alcilatu cilada athaalithatu saddexayda alxujmatu waa cajabnimada wahiya cajaminimad xaa loola jeeda cajaminimo wahiya cajaminimada an takuuna alkelimatu kelimadii waa inay ku sugnaato cala alawdaaci dejiyaalkii awdaacdii alacjamiyati oo cajamiga loo nisbeeyey kelmadan cajaminimo waxaa loola jeeda waa in cajami dejiyey oon kelmadan carabi dejiyin saasaa loola jeeda wadalika mithaalkiina ka ibraahima wa ismaaciila wa isxaaqa iyo wa yacquuba wey wa jamiicu asmaai magacyaalka magacyaalkooda dhammaantood acjamiyatun weeye ilaa arbacatan afar marka laga reebo afar marka laga reebo inta kale waa cajami inta kale waa cajami wahiya arbacadii soo qadaro afarta carabiga muxamedu weeye sala allahu alayh wasalam wa saalixu nabi saalix wa shucaybun wa huudun waa maxamed muxidiin meeshaas fiiri wuxuu ku le labaa hartay waa nuux iyo luud meesha ay afartan kalamad yihiin waa inay musarif yihiin meeshaana musarif hadda laga hadli maa ee waxaa laga hadlaa horta carabi iyo cajami samaanta nabiyaalka ya labadaanu oo nuux iyo luud ha carabi maba ahanba iyagu carabi ma aha meesha ay afartan kalamad yihiin waa inay munsarif yihiin munsarifnimada cilada keentayna waa inay saddex xaraf yihiin dhexdana aysan ka xarakaysnayn taasaa keentay munsarifnimada munsarifnimada ayay kala mid yihiin wahiya arbacada carabiga muxamedun wey sala allahu alay wasalam iyo wa saalixun iyo wa shucaybun iyo wahuudun salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhim ajmaciin wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa liictibaari lxujmati ajabinimada latixgelinteeda amraani laba arrimaa loo shardiya markay maalansarif ismka ka dhigi karto ajabinimadu axaduhumaa labada arrin midkood an takuuna alkelimatu kownun kelimati kelimada ahaanshadeeda wey calaman calam ay ahaato fii luqati lcajabin ay ku ahaato cajabiga isticmaalkooda wayna calam ku aheed kamaa masalnaa sidaan soo miisaalinay oo kaleeto ibrahima ismaaciila isxaaqa yacquuba uu soo misaaliye kuwaasoo dhan calamay ahay nabiyaalla yaqaan ashkaasa weeye falow kaanat kelimadu hadday ahaato cindahum cajamiga agtooda isma jinsi nakira hadday ahaato uma jacalnaahaa kelimadii aan ka dhigno calaman wajaba waxaa waajiba ah sarfa in la sarfiyo waajiba inaan sarfino wadalika mithaalkiina kaan tusamaa ka an tusamiya dheh ka aada leeda kaan tusamiya waa inaad ku magacawdo rajula nin ah, ficilku waa musame labadiisii mafcuul banaan ka yaali kaan tusamiya waa inaad ku magacawdo rajula nin bilijaam ha ah, lijaam lijaam waa lafdi cajamia cajamigu laakiin nakiranima u isticmaali jireen oo bir kastoo faraska afka laga geliyay lijaam yidhahda bir gaara ma waa cajami haddaad maanta marka qof u bixdood calam ka dhigto musarif iska noqonaa lijaamun aad leeda oo nase diidaaj ad u baxday diidaaj waa kelimad cajami ah xariirka wey waa xariir ma garatay diibaaj markaasa waxaad leedahay ninaad waxaad ubada diibaaj diibaajun aad leedahay diibaajan aad leedahay diibaajin aad leedahay maxaa yeele carab carabtu hadday calamnimo ka dhigaan waxaa laleeyahay taas kuma filna horta ajamigii deji carab u aheed maya soo maahan khalaas ama idinku carab ka dhiga carab haddaad tihiin calam ama ka dhignin taas waxba ictibaara male waxaa shardiga cajabiga dhexdiisa inuu calam ka ahaa oo uusan is iska ahayn athani arrinka labaad oo laga firina cajabinimada an takuuna kelimadii waa inay noqoto zaa mid ka dheeraada calaa halaaati axrufin saddex xaraf waa inay saddex xaraf ka badanta saddex xaraf waa inay ka badantay kelimadu falihaada saas darteeda in sarfa waxaa sarfoomay nuuxun wa ludun aha ayagoo cajamihay sarfoomeen maahan inay carabi yihiin waa cajami laakin waa munsarif qaala allahu tacaala ilah wuxuu yidhi ilaa aala luuin nabi luud ehelkiisa maana luuin fiiri waa la tanwiinay najaynaahum waan badbaadino ilaa ahluud wa qaala taala ilah wuxuu yidhi wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi innaa anagu arsalnaa nuuxa nabi nuux waa dirnay ilaa qowmihi u dirnay nuuxan waa la tanwiinay sooma jeedin maxaa yeele saddex xarafuu ka yaraada waman zacama qofkii andacooday min annaxwiyiina xaala naxwooley uu ka yahay ana haada nawca nawcan oo ah ajamiga saddexda xarafa yajuusu fiihi waxaa ku banaan asarfu sarf iyo wacadamuhu falaysa kaasu ma ahan bimusiibin mid asiibay sawaabki ma helin alcilatu raabica cilada afrayda cilada afrayda atacriifu waa macrifayntii calamnima loola jeeda tacriif tacriifkiisoo lix ma ahayn shanta kale maba noqon karaan sababtoo ah asmaa ishaara asmaa mawsuulaat mudmaraat saddexaas waa mabni sari iyo cadamu sarin waa looga hadla ma kii al lagu macrifeeyey kii la idaafeeyeyna maba dhici karta mansar in noqdaan ila al iyo idaafo ayaga isim bale sarifkaahayba ka dhigaan munsarif shantaas hadday baxda xaa soo haray calamkii bis calama loola jeeda tacriif marka shanta kale maba soo geli karaan wlmuraadu kan loola jeeda bi tacriifka tacriifulcalamiyati calamnimada tacriifkeedi weeye maxaa yeelay shantii kale inaysan soo geli kun kutusa ila ahayn macriftu لأن المdمراaتi مdمراadka والشhاaراaتi iشhاaراaتka والموصuلaaتi موصuلaaتka لاa سبيiل wax wada uma sugnaan لدخuuلi تxريiفha تxriifkeedu inuu galo في hada baabi لأnnahaa saddexdaasu mabniyaatun waa mid la bineeyey kullahaa dhammaanteeda la bineeyey لأnnahaa ثalaaثadaas kullahaa dhammaanteed mabniyatun waa mid mabniyaatun waa mid la bineeyey wa haadaa baabkaanuna baab ixraabi wey wa haadaa baabkaan oo malansarifan baab ixraabi wey wa amaa duladati kii al lagu macrifeeyey iyo walmudaafu kii la idaafeeyey fa in alisma isimka idaa kaana hadduu ahaado marka hore kayra munsarifin mia sarfoomeyn uma dakalatu ay gasho aladatu adaatu tacriif oo udiifa la idaafeeyo in jara waa jarmaa isimku bilkasratiyu ku jarmaa fastaxala waxaa mustaxiil noqday iqtidaauma al iyo idaafa keenidoodoo aljara hoos dhig ay keenaan bilfatxati wax lagu jaro waxiina idin xaaladaas lam yabqa ma harin ilaa tacriif lcaalamiyati maaha wax kaleba nooma soo harin shanti kale waa kaaga jawaab marka tacriif haddaad maqashaan calamnimaa loola jeeda alcilat lkhamisa cilada shanayda alcadlu wey maxaa la yidhaha cadli wa huwa cadligu taxwiilu lismi wa isimkoo la wareejiyo min xaalatin xaalad laga wareejiyo ilaa xaalatin ukhraa xaalad kalena loo wareejiyo maca baqaa'il macnaa macnihii baaqi ahaanshadiisa la jirkeeda macnihii al asli asalka loo dhisiy iyadoo macnihii asalkaa baaqi yahay inta xaalad laga wareejiyo xaalad kale loo wareejiyo wa huwa cadligu calaa darbayni laba nuc korkoodu ku sugnaaday waaqicin mid dhaca ayuu ku sugnaaday fi lmacaarifi macaarifta iyo wa waaqicin mid dhaca fi sifaati sifaada labadaasuu kala yidhi falwaaqicu cadliga dhaca fi lmacaarifi macaarifta dhexdeeda yati wuxuu ku yimaadaa calaa wasnayni laba wasni cadli oo macaarif kala laba wasniuu ku yimaadaa axaduhumaa min labadii midkood fucalu weey fucalu fucalu weeye wadalika fucalkuna wadalika fucalkuna fi lmudakeri mudakerka dhexdiisu ahaado mudakerku ku yimaada wa cadluhu cadligiisuna can faacilinu ahaaday faacilina laga keenay fucaluu ku yimaada calanba hadduu yahay mudakeru galaa mudaker fucal mar hadduu yahay mudakeru galaa wadalika midkaas oo waxa wy fucalka fil mudakayuu ahaaday wa cadlu cadligiisuna can faacil mu aha faacila laga keeno wadalika mithaalkii ka cumara nin cumar la yidhaha zufara ninka zufar la yidhaha zuxala xidinka zuxa la yidhaha jumaxa ninka jumax la yidhahda juxaana qaara dhigaa waa la mid isaguna ah. tiradii ka bateen mudac jusham hubal quzax dulaf quham udad fucal ah. waakibkiina waa lagu yiqiin marka kuwaas faacila laga keeno waa mala yansarif wthani wasniga labeeyo calamka gala wasniga labeeya oo macaarifta gala facaalin wey facaalin wadalika wasnigaasuna filmu'anasi u ahaada aclaamta mu'anaskahu ahaada meel kale ma galo wa cadlu cadligiisuna can faacilatin u ahaada waa baabulxadaani faacilatina laga keena naxwu xadaani gabadha la yidhahdo qadaami gabadha la yidhahdo raqaashi gabadha la yidhahdo wadalika cadamu sarfigaas inay maalayn sarf yihiin wadalika cadamu sarfi fi asmaadan inay maalayansarif tahay kaa-inu fii luqati tamiimi waa luqada reer banu tamiim tamiimiyiinta qabaan inay maalayansarif yihiin akhusu waan gaariyeelayaa khaasatan gaariyeelid iyagaasaa lagu gaariyeelaa fa ama alxijaaziyuuna nimanka reer xijaaz fa yabnuuna waa binaynayaan hu baabu xadaami cala alkasi ayay ku binaynayaan qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi ataarikatun mid ka tegayda ma tahay qadaami taaritaari waa ism faacil ictimaad haysta hamsadaas waa haystaan qadaami ayaa faacilkiya oo faacilun sada masada alkhabari ah ataarikuna waa mubtade ataarikatun mid ka tegayda ma tahay qadaami gabadha la yidhaah tadallulahaa dameera tuslaan dameera tuslaynteeda dameera tuslaynteeda ma ka tegayda radinaa raalligaan ku ahaanay bitaxiyati salaam iyo wa wasalaami salaame ataarikatu mid ka tegayda matay tahay tadallulaha tadallulahaa dameera tuslaynteeda tadallulka waxa weeye gabadhu nin ay rabto inay muujido inaysan rabin waa isku u gafuurtuure ma rabto waana rabtaa hadda taasa waa la yhahda tadallul taasaa la yidhahdaa markaasuu yidhi ataarikatu mid ka tegayda matay tahay qadaami fiir maxalushaadka laga rabaa qadaami waa faacil kasraana lagu binaysa uma jeedi marka inay mabni tahay kuu cadda ah. taasaa kuu caddaatay wa qaala alaakharu wuxuu yidhi idaa qaalat xadaami fasadiquuhaa fa ina alqawla maa qaalat xadaami maxaa ka horreeya baydkaas bayda ka horreya soo marna mahayd alla wadaa qaada haye falowla lmuscijaatu min allayaali lama taraka alqadaadib almanaami idaa qaalat xadaami xadaami hadday tiraahdo hadal fasadiquu ha u rumeeye fa ina alqawla hadal maladii kiyuu ahaday qaalad ay tihi xadaami halsheegtu waa maxay xadaami laba gooray beytka ku jirta labadaba waa faacil waana ka sirsanta idaa qaalad xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalad xadaami waa kaasaad kasraa lagu badanaa waa mabni waa sidaas xijaasiyiintu mareen ah. fa in kaana hadduu ahaado aakhirahu baabkan aakir fa in kaana hadduu ahaado aakhiruhu aakhirulbaab baabka aakhirkiisa raaan ra hadduu ahaado fa in kaana hadduu ahaado aakhiruhu aakhiru baab baabkan oo xadaami aakhirkiisa raacan ra wadalika mithaalkii ka safaari oo kale weeye wa huwa safaarigu ismun waa magac magacoo lima in ceel usugnaaday wa xadaari wa ka xadaari oo kale weeye likawkabin xidag xaal usugnaaday wa wabaari ka wabaari oo kale weeye liqabiilatin xaal usugnaaday fa aktharuhum akharu tamiimiyiin tamiimiyiin inta ugu badan yuwaafiqu wuxuu waafaqa alxijaasiyiina wuxuu ku waafaqa calaa binaa'ihi la binayntiisu cala alkasb lagu bineeyo mar hadday ra u dambaydo agsarka tamiimiintu xijaaziyiinta waafaqayo wa minhum tamiimiyiin uu ka mid ahaaday man gobol laa yuwaafiqu aan waafaqayn hum xijaaziyiinta bal yaltazimu wuxuu laazima alicraaba icraab iyo wa manca sarfi wuxuu leeyay maya ha ii kala qaadin ama raw ha u dambaydo ama yay u dambayna waa mucrab maalansarif saasuu leeyay wa mimaa kii waxaa ka mid a ah ikhtalafa isku khilaafeen fiihi maaga dhexdiisa atamimiyuun ayda noqosha amsi amsiyaa ka mid a ah. amsiya isku khilaafeen alladii laakiin amsiga laisku khilaafay fiiri alladii amsiga uriida loola jeedo bihi amsiga alyawmu maalin alladii maalinkaasoo qabla yawmika maalinka ay hortiisa ku sugnaaday waa isku khilaafeen see loo exraaba fa aktaruhum tamiimiyiin inta ugu badan yamnacu wuxuu ka mancinaa min asarfi sarfiga in kaana hadduu hado fii mawdici xaalaturafco waa maalaysayfay leeyihin laba cilaa ku jirta cadli iyo calamnimo cadli waa ku jira oo amsi wax laga keena leeyihin al amsi calamna waayaho maalinka aad joogto maalinti ka horreydu magac uya labadaas cilaa ku jirta xaalaturafco fa akaruhum akaru tamiimiyiin yamnacu wawdidahu amsi min asarfi in kaana hadduu ku sugnaado fii mawdici rafcin god makaankiisa maxay ugu diidayaan calaa anahu amsi maxduulun in laga soo leexiyo can fayaqulun waxay leeyiin madaa waa tegey amsu shalayaa tegey bimaa fiihi maca maa fiih wixii dhexdiisa ku sugnaala jirkiisa wa yabni waa binaynaa agarkuhi amsi cala lkasri kasru ku binaynaa fi nasbi fi xaalati nasbi iyo waljari fi xaalati ljari maxay u binaynayaan ilaa isimka la binina waa in la keena ciladay keenta in la bineeyo asalka isimku waa inuu mucrab yahy calaa anahu amsi mutadaminun inuu koobsaday macna alif walaami waxay leyihin xarafuu shabahu min xayu lmacna uu ka shabaha carabkaas waa kee al wey ma macrifay jirin amsina waa macrifa maalin gaaray ah ku dhece sida al ay u egta alay shabahdaa ay al sow xaraf ma ahayn ilaa marka waxa wey isim waa la binayna hadii la yidhaahdo ciladu wax kale ma noqon karto ha wax kale ma noqoto shibhu alxarf isimku waa maalansarif hadii layna ciladu wax kale ma noqon karto shibhu alficl wax kale ma noqdo marka laakiin xarafku shabah marka la yidhaha la tanwiciya ha xagga lafdigu ka shabah xagga macnuhu ka shabahay markaasaa agga markaasaa taasa allaka badina maahane mar ixtiyaaj kala leeyahy mar waxbaa la leeyay ah, laakiin khulaasaan waa maxe isim kastoo mabni xarafuu shabah ah, isim kasta ah, oo mabni ah xarafuu shabah xarafuu shabah xagga wadciga ka shabah ama xagga macnaha ka shabah miduu rabaa ka marka waxay leeyihiin al macnaheed ayuu wataa saasaa loo benaya fa yaquulu wuxuu leeyahay bacdigaas oo reer tamiim Eh, wuxuu leeyahay ictakaftu amsi shalayaan ictikaaf xaalatu nasb wey xaalatu nasbu jooga ah, amsi waa darfu zamaan ah, waa darfu zamaan waa nasbisanta laakiin waa la mabni wamaa ra-aytu ninkii ma arag muud amsi shalay laga soo bilaabo amsi hadda waa mabni kasradu waa kasrat lbinaa ila xarafkeeraa ku jira ogow ah, xalatujar hadduu joogo waa mabni wa bacdu tamiimiinta gobolkood yucribu waa rabahu amsi raaba ma ism iraabkiis laa yansarif aan sarfoomayn mutlaqan kala qadlaan xaalu sawan kaana fi xaalati rafci aw nasbi aw ljari ha i kala qaadin u leeyahy weligiis waa mala yansarif waqad akartu dalika warkaas waa soo sheegayo fi sadri hada sharxi sharxan awalkiisiyaan kusoo sheego ku yidhi hade ogow ee naqdinaan ka wada haddeen wa amaa saxaru saxar fa jamiiculcarabi carab dhammaantood tamnacuhu way u diidaydaa min asarfi sarfiga bishardayni laba shardi ugu diidayaan laba shardi ugu diidayaan laba shardi ay ugu diidayaan axadumaa labadii midkood an yakuuna kownuhu saxarka ahaanshadiisa weeye darfan uu ahaado waa inuu horta darfu zamaanya wathani shardiga labeeya an yakuuna waa inuu ka ahaado min yowmin maalin maalinkoo mucayanin gaar maalin gaarana waa inuu u yahay maalin gaara wadalika mithaalkii ka qawlika waa inaad tidhahdoo kale jiituka waa kuu imid yowma aljumucati ka bedelo saxara aroorti aan ku imi aroorti aroorti marka maalintii jumcada ahayd aroorteedii wey maalin kale ma maalintii jumcada ahayd aroorteedii wey waa malaysarf maxaa yeele waana mucayan waana darfu zamaan liannahu saxarkan marka waxaa la rabaa maxaa malaysarif ka dhigay maxaa ka dhigay laba cilaa ku jirta waa calam iyo cadil waa kanaan horta waa calamo maalin gaara aroortiis wey maalintaas jumcada aroorteedii ka horreedi wey ah, aroorteedii ka horreedi tan labaadna caddiga ku jiro assaxar a laga keeno alle markaasuu yihi liannahu saxar xiina idin xaaladaas uu daraf darafkana yahay maalin mucayana uu aroortiisiina yahay macduulun waxaa laga soo iilay canisaxari oo alle halkaasaa laga soo leexiyey wadalika mithaalkiina ka qowlihi waa ilaahay qowlkiisa maya soo sabriye kamaa qadara tamiimiyuuna sida tamiimiinta ugu qadareen amsi oo kale macduulan xaaliya mid laga soo leexiyey can ilamsi sidaasay yidhahdeen ayaguba tamiimiyiintu amsi waa malansarif oo carab iyo cadliya ku jiro alamsiya laga keena ay yidhahdeen tii oo kale carab oo dhamtay oo alsaxara laga keena ay yihahdeen saxarada malansarifkaa fa in kaana saxarkii hadduu ahaado saxara gayri yawmin maalin gayrkii saxarkiisa maalinkoo mucayanin gaara maalin gaara saxarkiisa hadduusan ahayn saxarku insarafa waa sarfooma markaas fain kaana kaanada isimkeeda damiir musatira fain kaana huwa saxarkii hadduu ahaado saxara gayri yawmin maalin kayrkii saxarkiis maalinkoo mucayanin gaar ah insarafa waa sarfooma wadalika mihaalkiina ka qowli waa ilahay qowlkiisa oo kale tacala ilaa waa sara ila wuxuu najaynahum waa badbaadin bisaxarin arooran baan badbaadin maalin gaara lagama hadlay arooran badbaadinay wey waaya kaas wuxuu ahaa cadli cadligiiyaan ilaa soo qaybinayo cadligii aan waxaan u qaybinay cadli macaarifta gala iyo cadli oo sifaada gala cadligii macaarif galay waa kaas halkaasu nooga dhamaado wlwaaqicu cadligii dhacay fi sifaati sifaada dhexdeeda darbani duu darbeyni laba nuux mid u saaxiibo wey waaqicun mid dhacay fi lcadadi wa waaqicun mid dhacay fi kayri kayr lcadad labadaasa loo qaybiya ah, labadaasa loo qaybiya cadliga oo sifaada gala walwaaqicu cadligii dhacay fi sifaati darbaani laba nuuc weeye mid dhacay fi lcadadi wa waaqicun mid dhacay fi kayri kayri lcadad falwaaqicu cadliga dhacay fi lcadadi yaati wuxuu ku yimaada calaa siiqatayni fucaal wa mafcal labadaasuu ku yimaada wadalika wasnigaasuna fi lwaaxid ayuu haday mufrad waaxid iyo walarbacati afar intaasu ahaada iyo wamaa baynahuma inta udhaxayda waaxid iyo arbaca inta udhaxayda wadalika wasnigaasu fi lwaaxidi waaxid iyo walarbacati iyo wamaa baynahuma inta udhaxayda ayuu ahda taqul waxaa leeda uxaada wamawxada wahunaa wamahna wahulaatha wamahlata warubaaca wamarbaca qaala najaariyu imaam najaari wuxu uhi raximah llahu tacaala laa tatajaawazu lcarabu carabtu kama gudubto alarbacata afar oo khamse ma gaarsiido ma tidhao khumaas makhmas sudaas masdes ma tidhaahdo halkaas ma dhaafsiido halkaas ma dhaafsiido fa haadihi alfaadu alfaadan alfaadan athamaniyata oo sideeda ah oo ulxaad iyo mawxad hunaa iyo mathna thulaatha iyo mathala rubaaca iyo marbac waa sideed ah, waa sideed fa haadihi alfaad alfaadan alfaadan athamaniyatu sideeda ah macduulatun waa mid laga soo leexiyey can alfaadi lcadadi cadadka alfaadiisii alfaadi alarbacati oo afarta aheed muqararatan xaalati mid la soo waaxid ithnain thalaat arbaca oo lasoo celceliyaa laga keenay waaxid waaxid ah waxaa laga soo qaatay uxaad ithnain ithnainna thunaa thalaata thalaata hula mathala waxa weya cadadkii oo mukarar ahaa mid walba laga soo qaato markaasu liana uxaada uxaada macnaahu macnihiisu waaxidun waaxidun wey takraaru faaideyna uxaada haddaa tiraa mid mid wey takraaru faaideyna marka waaxid waaxid mid mid mid middaas aa halkaas lafdi laga soo qaado wa hunaa'ana macnaahu waxa weya ithnaan ithnaan walbaaqina kada ba inta hartayna saas wey qaala allahu taala ila wuxuu yidhi malaa'igtaasoo uli ajnixatin garba u saaxiib ah garbahoo mathnaa labo labo ah ha laba ah dhimayde labo labo takraar wa wa hulaata saddex ah wrubaaca afar afar ah aad leedahay fa mathna mathna iyo wamaakii bacdow gadaalkiisa ku sugnaatay sifatun sifo weye sifadaasoo liajnixatin garbaha u sugnaaday walmacnaa macnuu wuxuu yahay wallaahu aclam alla ogaal badane uli ajnixatin garbay u saaxiib yihiin malaa'igtu garbahaasoo inain inain laba laba ah wa halaahatin halaahatin saddex saddex ah wa arbacatin arbacatin afar afar ah wa amaa qowlu nabiga qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam oo uu nabigu yidhi salaatuleyli salaada habeenkii masna masna waa laba labo macnaha ishkaalku ka jira masna haddii la yidhi laba labo intaasaan caddaynay ee masnada dan waa mix ila martay inayn inaynya u baahan takraar ama masna halka lafdiga takraarka faa'iideyna marka xaamidka labaad loo keenay wuxuu ku yihi fa masna masna masnaada athani oo labeeyaa lita'kiid adkaynu usugnaada masna masna laba labo ad leeda dhihi mna labalabo mna labalabo dhimaydi waxaa leedahay mna mna labalabo alamatay jaaa zaydunaa yimid zaydunaa yimid jaaa zaydunaa yimid zaydunaa yimid taasay lamidta zaydka dan macno cusub tuusi maa kii horu adkayna mnaada dambaydaa mnaada hore macneedii adkayna laa lifaadati takraari takraar faa'iidayntiis uma sugnaan oo takraar faa'iidaynme maxaa yeele liana daalika takraarka xaasilu wuxuu kusoo xasilay bil awali lafdiga hore mafnaad ayuu kusoo xasilay laba laba ugu celceliya intaasaa laga faa'iday midka dambe iska ta'kiid walwaaqicu walcadlu cadliga cadliga alwaaqicu dhacay fii kayri lcadadi cadad meelaan ahayn ah, cadad meel aan ahayn cadliga gela oo sifana ah waa sifo cadadna maaha uqaru wey waa lafdigaas uqaru wlwaaqicu cadliga dhacay fii kayrilcadadi cadad qayrkiis uqaru wey waa uqaru wadalika mihaalkiina naxw qawlika waa hadalkaaga oo kale marartu biniswatin haweenaan soo maray haweenkoo uqara kale meeshaan xoogaa fiidiya waxay u baahan tahay baabkii hore ismu tafdiilka in maskaxdaada uu ku jiro ismu tafdiilka markuusan al iyo idaafo midna lahayn mana la idaafayn alna lama gelin muxuu noqon jiray wuxuu laasimi jiray mufrad mudakara ma lahayn muana muanaf ah. male marka ismu tafdiil kasta oo aan alo ku jirin aana idaafaysnayn muana maba le maba le haddaad aragto ismu tafdiil aluna aysan ku jirin aana idaafaysnayn muanafna laga keenay adliga ku jira ukarana waa saas ukara mufrad waxay ka timid ukraa ukraa alawlaad kuma jirto mana idaafaysna maba la isticmaali karaba maba la isticmaali karo jamiceeduna waa lamid al iyaduna ukra waa lamid maxaa le waxay noqoda ismu tafdiil al iyo idaafadna aysan ku jirin mucanafna laga keenay ma banaana marka maxaa marka laazima in la yidhahdo alaa ku jirtay al ukraa uu mufradku ahaa jamciina al ukra sida alkubra alkubara asuqra asuqar saasay ahayd marka al uqarkaan alha ku jirta lamaba jir ismu tafdiil aan al ku jira mucanaf le oon anna idaafaysnayn intaas inuu kaa dhaabciyu rabo ee la soco wuxuu ku yihi liannaha uqaradaanu jamcun ukra aluqra jamceedii weeye wa ukra ukrana unha aakhar aakhar muanafkeedii wey aakhar maogta waa ismu tafdiile ha aakhar waa ismu tafdiil alaa taramiyada ekeenu ku yidhi ismu tafdiiliya Ah. alaa tara miyaad arkayn anaka adiga taqulu inaad leedahay jaaanii waxa yimid rajulun rajulko aakharu kale wamraatun haweenaya inta haweenayda ukhraa kale walqaacidatu qaacidadu waxay tahay ana kula fucla fucla dhammaantiis fuclahaasoo muanahi afcala afcala muanafkiisii ah laa tustacmalu lama isticmaalo hiya fuclada walaa jamcuha jamceed mufrad iyo jam midna lama isticmaalo ilaa makruunan ilaa makruunatan xaalay tahay mid lala xidhiiriy maahane bilalifi walaami al ow bilidaafati maahan in al ay la xidhiirto ama idaafa ku jirta maahan mustaqbalma maahan carabima maahan mada la isticmaalaba wadalika mithaalkii kalkubraa wasuqraa oo kale wey haye waa mufradyaalkii ilaa halkee alkubraa halkee laga keeno waa akbar muanaskeedii asuqrana asqar muanaskeedii wey jamcoodiina wlkubar waa suqar wey qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi inahaa naartii la ixda alkubari ah, balaayooyinka waaweyn mid kamida wey soo ma jeed walaa yajuusu ma banaan an taqul inaad tirahda suqra walaa kubra oo laba mufrada jamcooduna ma banaano inaad tirahda ma banaano walaa kubar walaa suqar walihaada inuusan banaanayn qowlkaasu darteed laxanuu naxwoole waxay laxni xukmiyeen alcaruudiina qola caruudka ka hadasha Ah, fannigan oo gabayga si qaabka wasinka loo toosiyo lagu barto caruudka qoladaas ayay ku laxni waa gabsantihiin ah, fii qawlihim caruudiyiinta qowlkooday kula laxni xukmiyeen oo yidhahdeen faasilatun kubra wa faasilatun suqra ay yidhahdeen fiiri kubra iyo suqra ay leeyiin mada la ogoleen ah, faasilo yar iyo faasilo weyn ay iska yidhahdeen walaxanuu naxweeley waxay kaloo ku laxni xukmiyeen abanuwas ninka la dhihi jiray fi qowlihi gabaygiis qowlkiisa oo yidhi kaana suqra mid ya iyo wa kubraa mid weyn min fa min qafaaqicihaa hmm. hmm. min faqaaqicihaa dhe faqaaqfea horeyda ogaada subxaan allah faqaaqicihaa oo fa'du horeyda qaarkun waa dambeeya hmm. soo saas ina dhigma ha wey wax kale maba soco kara marka waxaa tila wuxuu yidhi kaana suqraa mid yar iyo wa kubra mid weyn min faqaaqicihaa duulduulyaalkeeda qamrada duulduulyaalkeeda xaggeeda xaalo ay ka ahaadeen xasbaau durin jawhar qaruurixeed oo kale weeye jawhartaasoo calaa ardin dhul korkiis ku sugnaatay arlada min min dahabi dahab ah kaana suqraa mid yar uu yidhi iyo wa kubraa mid weyn mid yar iyo mid weyn kaana suqraa mid yar iyo wa kubraa mid weyn uy ka sifee ka sifee suqraa iyo kubraa waa nakire suqradaas iyo kubrahaasoo min faqaaqicihaa qamrada dulduulkeeda xaggeeda ka ahaadeen ka sifee suqraa iyo kubraa waa nakiro kaana suqraa mid yar iyo wa kubraa mid weyn iyo kubradaasoo min faqaaqicihaa qamrada duulduulyaarkeeda xaggeeda ka ahaadeen xasbaau durin jawhar qaruurxeedaad moodahoy jawhartaasoo calaa ardi dhul korkiisa ku sugnaatay dhulkaasoo mina dahabi dahab qamru amaana qamru qamradii waa karay dhahay mogtahay markaas hadda wa ka duulaan bash ay leeda wax karaayo mogtahay balaayo ku jirto markaasu wuxuu ku shabahaa dhul oo dahaba ah ho gaduudan oo jawhar cadcado ka dulduulayno jawharta kor booda waa cadda dhulkiina waa dahab gaduudan qanradan waa gaduud markaasaa waxaa ka duldula uburtuna cadday mogtahay uburtia fish fish fish fish kale meela yahay markaasuu yihi qamradii marka aad u ammaana markaasuu inay qamradan waxaad moodaa midkeeda yar iyo keeda weyne dulduulaya jawhar yar yar ee dhul dahaba ka dul saas loogu firdhiyay ayaad moodaa marka waa qaldan yahay fa kaana alqiyaas qiyaasku wuxuu ahaa an yuqaala in la yidhaahdo alaakaru isaga hmm. qiyaaskiisa waxaa laga rabay alsuqra iyo alkubra laga rabay ee hadalkan alaakaru qiyaas wuxuu yahay aakharudii hore oon kasoo bilowno war ah, biniswatin uqara soo ma ahaan aluqara a laga rabay aluqara lafdiga isticmaalka saxa u ahaa hmm, fa kaana alqiyaasu qiyaasku wuxuu ahaa an yuqala in la yidhaahdo aluqara in la yidhahdo aluqara in la yidhahdo hmm walaakinahum aluqara in la yihahdo waa jamci ah. waa jamci aluqara waa in la yidhahdo waa jamci ogow mufrad maaha jamci wey walaakinahum carabtii cadalu way ka soo leexiyeen can dalika alisticmaali isticmaalkaas waa ka soo leexiyeen faqaalu waxay yidhahdeen tashi ka jareen uqara ay iska yidhahdeen tashi ka jareen ay yidhahdeen ka jareen kamaa cadala tamiimiyuuna sida tamiimiintu uga soo leexiyeen al oo ay yidhahdeen asha uga jareen taas lama ah tacadii cadli wey wa kamaa cadala siday ula soo leexdeen jamiiculcarab saxara ani saxari assaxari iyadoo al laheed carab oo dhan inta ashi ka jirtay soo saxar ma dhih saas oo kale wey qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi facidatun tiro ayaa dushiisa ahaatay tiradaasoo min ayaamin maalma ah maalmaha ukhara kale fiiri al ukhara laga keeno al ukhara wallahu subxana wa tacala aclam sala allah waslam wbaarak cala nabiyina maxamed